bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi lcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaa inoo dambeeyey xadiidkii cimraan ibni xuseyn fi saxiixi muslim laa wafaaa linadirin fi macsiya qisadii dheereed qisadii dheereed ee xadiidku ku yimid ayaan sheegnay oo fii saxiix muslim iyo sunan abi ba ku taalayo keyrkooda nadarka macsiyada inaan la fulinaynin waa laysla ogolyahay oo ilaahay lama caasiyo laakiin maxaa ka laasimaya baa laysku khilaafsan yahay jumhuurtu waxay leeyihiin wax ka laasimaya ma jiro mana guntamayo wax ka dhalanayana ma jiro sidaasuu ku baaba baaba'aya alimaamu axmed caleyh raxmatullah iyo jamaaca culimmada ka mid a ah waxay ku tageen kafaaruu leeyahay kafaaradiisuna waa kafaaradii dhaarta waxayna deliishanayaan axaadiistan aan soo marnay ee aan soo sheegnay inuu dacfi ku jiro iyo xadiidu caaisha oo khamsadu ay soo saareen sheekh albaanina uu saxiixinayo nabigu uri sal ly waslam laa nadra fii macsiyatin wa kafaaratuhu kafaaratu yamiin yacni macsiyo dhexdeeda nadar ma leh nadar ma guntamo kafaaradiisuna waa kafaarada dhaarta xadiiskaasu daliishanaya imaam axmed iyo keyrkiiba iyo axaadiista la midka isku xoojinayaan wacan cuqbat bni caamirin qaal nadartu waa nadray buu yidhi nadarad way nadartay dheh ibtii walaashay baa nadartay an tamshiya inay socoto ilaa beyt illaahi kacbada xaggeeda inay u socoto xaafiyatan xaal ay tahay mid kabala iyadoon kaba qabin inay beytka iyo kacbada ay aado sidaas sinada ku gashay fa amaratnii markaasay i amartay an astaftiya inaan usoo weydiiyo laha iyada rasuulallahi inaan usoo weydiiyey sal lay waslam markay nadarkii gashay bay tiri bax rasuulka iisoo weydi arrintaa iyada fastaftaytuhu markaasaa nebiga fatee weydiiyey oo arrintii baa warsaday fa qaala nabiyu nebigu wuxuu uhi sal lay wasalam litamshi ha socoto waltarkab hana fuusho yacni markay rabtana ha lugayso markay rabtana gaadiidka ha fuusha waa muttafaqun calayhi wallafdu lafdiguna limuslimin buu usugnaaday waliaxmeda axmed waxaa u sugnaaday walarbacati afartii ahlu sunanka ayuu xadiidka u sugnaaday fa qaala markaa wuxuu yidhi nabiga hadalkiis sal lay sl yani markuu weydiiyey cuqbat bna caamir su-aasha markuu nabiga weydiiyey faqaala nebigu wuxuu yidhi sal lay wasalam ina allaha alle tacaala korahaye laa yasnacu ma sancaynayo oo ma samaynayo bishaqaa'i ukhtika walaashaa dhibkeeda shay-an waxba ku sancayn maayo ilaahay wuxuu ku falayo iyo wuxuu ku samaynayo ma jirto walaashaa inay isdhibto dhibka walaashaa shaqaagu waa dhibka murha amar buu nabigu uri sal lay aslam faltakhtamir ha hagoogato yani khimaarka ha xirato ayib faltakhtamir khimaarka iyo hagoogta madaxa ha qaadato oo madaxa ha asturato waltarkab gaadiidna ha fuusho oo lugta intay iska dayso gaadiid ha raacdo waltasum hana soonto alaaata ayaamin saddex berina ha soonto lafdigeedu wuxuu ahaa axmed iyo arbacada lafdigoodu waxa weeye walaashay ayaa nadartay buu yihi ninka la yhahdo cuqbat bnu caamir inay beytka u socoto xaafiyatan hayra muqtamira iyadoo kabala oo haddana aan khimaar qabin siyaadadaasay wadataa lafdigan jawaabtaadna ka garanaysa bimacnaa laba arrimood inay lugayso kabala ayna xidhanin taasi waa qodob qodobka labaadna inay madaxa qaawisato oo iyadoo madaxeedu uusan asturnayn ay socoto saasay labada arrimood bay nadar ku gashay marka sidaas daraaddeed baa lafdiga waxaa ku yimid murhaa faltakhtamir khimaar ha xidhato oo muxuu ahay madaxayna qaawine saasuu amar yidhi ayib tirmidi wuxuu leeyahay waa xadiid xasan ah sheekh albaanise waa daciifiyey maxaa yeelay sanadkiisa waxaa ku tirin la yidhaahdo cubaydullahi bnu zajar laakiin sanadku daciif ha ahaadee xadiidku muxuu ahaayey waa sugan yahayo kaa horaa u markhaati kacaya allahuma jumlada ugu dambayso waltasum alaaata ayaamin jumladaa dambe baa daciifa a yani dikru siyaam oo xadiidka lagu sheegay ariiq saxa oo xoog leh kuma imaanin shawaahid xoogsana ma leh sidaas daraaddeed bal duruqda kaletaa khilaafsan sida sheekhalbaani caleyh raxmatullahi uu leeyahay duruqda kalea waxaa ku timid waltuhdi badanah waltuhdi badanah yani neef geelana ha hadiyeyso beytka oo ha qasho amaa soonka saddex beri ha soontaa waa daciif inta kalese xadiidku waa sugan yahay ayb fi lirwa ayuu sidaa ku leeyahay sheekh albani caleyh raxmat ullah gabadha marka loo diiday wixii ay nadartay la iska daan wixii ay nadartay wixii dhiba hayay ee wax manaafacaadana aan lahayn cibaado aan la amrayna aan ahayn baa iskadaa lagu yidhi sidaas daraaddeed wixii cibaado ah oo ama waajib ah ama mustaxab ah baa la fuliyaa shay laakiin eh, jidhkiina ku dhibaatoonayo ruuxiina isku dhibayo wax ajira iyo wax muxuu ahaa cibaado uu ka helayana aysan jirin taa wey midda laga hadlayo oo macnaha waxaa kutusaya xadiidka abu daawuud ibni cabaas uu ka warinayo oo wuxuu leeyahay cuqbat bn caamir walaashii ayaa nadarat an taxuja maashiyatan waxay nadartay inay lug ku xajido wa annaha laa tutiiqu dalika mana kari karto yacni waa ku dhib inay ka tagto madiino oy lug ku tagto bay nadar ku gashay mana kari karto oo ma xamili karto markaasaa nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam yani ina allaha lahaniyun can mashyi uktika ukhtika walaashaa socodkeeda alla waa ka maarmaa waa ka kaaftooma waxba ku fali maayo faltarkab waltuhdi badanah waltuhdi badalah yacni waxa waye gaadiid ha fuusho oo lugta intay iska dayso ayar gaadiid ha qaadato neefna ha hadiyeyso oo muxuu ahay ha geyso xajka ha geyso ha ku qasho xadiikaasi lafdigaas waa saxiix wuxuuna kutusaya sababta gabadha loogu diiday inay lug xajka ku aado ma ayna kari karin dhibbay ku ahay ta kaleeto kabala-aan inay ku socotay riti kabala-aantuna wax macnaa ma leh inaad kabala-aan ku socotaa cibaado maaha wax ilaahay amrayna maaha waajibna ama sunnana maaha bal waa dhib aan wax manfaca lahayn marka dhibka aan manfacada lahayn ee cibaadadana aan ahayn looma ogola maxaad isu dhibi waxba ilahay ku fali maayo cibaadana maaha sidaas way macna macnaha waxaa kaloo kutusaya axaadiis kale oo maala xadiiu anas xadiiu anas buhari muslim ay soo saareen rasuulku sal lay aslam ra'aa rajulan yuhaada bayna bnayhi wuxuu arkay nin la tukubinahayo oo la jiidayo laba nin laba ilmood laba wiilo uu dhalay dhexdooda yacnii labada dhinac intay kaga jiraan bay lugaha dhulka ku jiidahaya si tacbaalay ku wadaan oo rafaad ah. markaasuu nabigu weydiiyey sal lay aslam war maxaa dhacay ninkan la jiiday muxuu aha markaasaa waxay dhaheen nadara an yamshiya rasuul allahu nadar wuxuu ku galay inuu socdo isagoo sidanahoo garbaha in la qabto mooye aanba socon karin buu haddana nadar ku galay inuu lugeeyo markaasaa nebigu wuxuu yiri sal lay aslam ina allaha lahaniyun can tacdiibi hada nafsahu ilaahay hani buu ka yaho wuu ka kaaftoomaa cadaabidda uu kani naftiisa cadaabayo wa amarahu an yarkaba wuxuuna amray inuu gaadiid fuulo war gaadiidka qaadu yidhi muxuu ahay dhibkan iska da dadkan hadda ama ayib marka maxaa laga qaadanayaa bimacnaa inaan lugeeyo oodan keri karin baa nadar ku galay wax macnaa sheegi mayso kabala-aan baan ku soconay xajka ku aadaysaa waxaan sheegi mayso saas way macnaa nadarkaasi marka ma fulaya waa waxaa la mida maalan xadiid ibnu cabbaas oo isagana bukhaari soo saaray wuxuu leeyahay isagoo nabigu khudbaynayo sal alla alay wasalam idaa huwa birajulin qaa'imin fi shamsi buuri nabigu khudbaynaya wuxuu arkay nin taagan oo qoraxda taagan markaasuu weydiiyey war ninka qoraxda taagan muxuu aha waxaa la yidhi waa ninkii la dhihi jiray abuu israa'iilo nadara an yaquuma walaa yaqcuda walaa yastadilla walaa yatakallama wayasuuma nadar wuxuu ku galay inuu taagnaado oo uusan fadhiisanin had iyo hoosna inuusan tegin oo qoraxdaa hoos taagnaado inuusan hadlin oo aamusnaado soomana intaas ku daray inuu soomo aamusnaado qoraxda taagnaado uusan fadhiisanin intaasuu nadar ku galay markaasaa nebigu wuxu yuri sal alay wasalam muruuhu falyatakallam waliyastadilla waliyaqcud waliyutima sawmahu buu nabi sal lay slam u sheegoo amarka gaadhsiiyo yani waxuu ha hadlo waa iska aamusaya aamus cibaado maaha waa iska aamusahay oo aamus maxaad ka heli aamus maxaad ka helaysa ha hadlo buu nabig sal alay sl qoraxdan uu taagan yahayna ha isaga tago hoos ha tago ha harsado qoraxdaan istaagahayaa ajir ka raadinhayaa nadar ku galhaya macna sheegi mayso sooma waadun isdhibaysaa mooye wixii laguu diray ma taagnidan uu taagan yahayna alla ma amrinoo taagnow ma dhihina ha iska fadhiisto dhulkiisa ha fadhiisto hoosna ha raadsaduu nabi sal alay sl laakiin soonkiisa ha dhammaystirtaa la yidhi soma lanna soonkaa cibaadaa intaa uu nadar u galay soonkaa cibaadaa marka soonka ha dhammaystirto oo ha soomo nadarkii uu nadray ha fuliyo wixii soonka ku saabsan laakiin waxa kale oo dhan waxba kama jira ha iska daayaa la yidhi marka maxay kutusaysaa waxay kutusaysaa waxa aad ilaahay ugu nadrayso waa inuu taacaya man nadara an yutic illaaha falyutichu soo maa marna waa macsiyo nadarku marna waa aaca aacadu waa wixii alla ku amray kuu jideeyey wahaakada ayb waxaa laisku khilaafsan yahay waxyaalaha mubaaxaadka ah een cibaadada ahayn ee waajibna ahayn mustaxabna ahayn nadarka haddaad shay waajiba ku nadartana waajibkun baad sii adkaysay waxaa nadar ku galay salaada cishee soo socota inaan tukanahayo waajib bay hore u ahay sooma inaad tukato laazim bay waaduu sii adkaysay shayga aad ku nadarto hadduu shay mustaxaba yahayna mustaxabnimadii iyo sunanimadii intuu ka baxu waajib isu bedelayaa nadarka sababtiisa marka kale xajkii baad gudatay adoo xajkii waajibkaa gutay baad nadar ku gashay haddana inaad xajido xajkaasi waajib kale kugu noqonaya adaa iska saaray sooma nadar waxaan ku galay inuu muxuu ahaay aan beris cunin yani cuntadu ma aha waajibna ma aha mustaxabna ma aha inaad wax cunto yani min xayu asli in la fiiriyo mooye ayb taasaa marka laisku khilaafsay nadarkaasi ma laazimaya mise ma laazimayo wasawaabu waxa weeye haddii aan wax dhib ah jidhka ku jiro ruuxuna kari karo shayguna shay mubaaxoo jaa-isa uu yahay inuu fuliyo waayo hadduu nadar ku galo waa inuu fuliyo waxaana laga qaadan xadiidka abu daawuud haweeney baa waxay tidhi nabiga u sal ly sl markaase waxay tidhi yaa rasuul allah inii nadartu an adriba calaa rasika biduf yani waxaan nadar ku galay ilaahay hadduu dagaal hebel duulaan hebel hadduu ilaahay guul kugu siiyo kusoo guulaysato ood gaalada kaga adkaato markaad soo noqoto inaan madaxaaga korkiisa durbaan ku garaaco baa nadar ku galay beti marka dagaalkii lagu soo guulaysay ii idan bay tiri marka durbaankii aan korkaa ku garaacay nadarkaasaan galay markaasaa nebigu wuxuu ku yuri sal ly slam awfi binadriki nadarkaaga oofi bu nabig sal lay slm gabadh intii soo qaaday bay durbaankii nebigu ku dulgaracday weliba lafdiga axmed iyo almuna soo saara waxay kutusaysaa inay ku dartay geeraar iyo tix gabayana inay weliba raaciso oy tiri durbaanna waan garaaci tixna waan kugu dul turinhayaa yeel buu sal lay sl maadaama uu nadar ah xadiikaasi waa xadii saxiixa xadiikaasi waa xadiid saxiixa ah. xadiidkaa saxiixa ah ayaa marka ku tusaya waxyaalaha mubaaxaadka jaa-iska ruux hadduu nadar ku galayo inuu fuliyo in laga doonayo allahuma haddii ay mashaqo iyo dhib ay tahay oo jirka dhibaata kasoo soo ama caafimaadka markaa lama ogola ayb marka nadarku wuxuu isu bedelayaa kafaaratu yamiin mise waaba ilqoobaya oo meeshaba waa ka baxaya waa soo sheegnay faaidada ayb an ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi istaftaa wuxuu fatwo weydiiyey sacad ibnu cubaadata fatwo weydiiyey oo su-aal weydiiyey rasuulalahi sal lay wasalam fii nadrin nadar dhexdii nadarkaasoo kaana ahaa calaa ummihi hooyadii korkeeda ahaa tuwafiyad hooyadaasoo la oodsaday qabla an taqdiyahu intaynan gudin intayna nadarkii oofinin bay dhimatay qaala nebigu wuxu uhi sal lay wasalam iqdihii nadarkaa gud canhaa hooye xaggeeda ka gud muttafaqun calayh riwaayo kale waxay ahayd afayujziu an actiqa canha rasuulka ilaahayow hooye nadar bay gashay iyadoon oofinina waa dhimatay ma gudaysaa inaan ka xoreeyo addoon xaqeeda xaggeeda xaggeeda inaan addoon ka xoreeyo markaasaa nebigu wuxuu uri sal alay wasalam actiq can ummika hooyada xaggeeda addoon ka xore ayib marka waxaa suuroobi karaa suuroobi karaysa nadarkeedu inuu ahaa qoor inay xorayso markay dhimatayna nebigu uu yihi nadarkii fuli waxaa kaloo dhici kartay leeyihi inuu nadar mutlaqa ahaa oo nadar aan xadidnayn oyna wax mucayana ku nadartay inayna ku nadrin yacni nadar baan galay unbay tidhi markaana nebigu uu sal lla alay aslam ka dhigay oo xukumay nadarka mutlaqa kafaaradiisu waa kafaaradii dhaarta hadduu kafaaradii dhaarta noqdona dee dhaarta kafaaradeeda waxa ugu horeysa cidqu raqaba sooma qoor xoraynta ugu horeysa marka qoorta uu xoreynaya inay ahayd nadarkiiyo kafaaradii dhaarta isu bedelay oo markaasi uu gudanayey oo hooyadii uu ka guday inuu haba dhici karta inay nadarkuba uu ahaa qoor baan xoreynaya inay ku nadartay oo markay dhimatay uu ka bixiyey oo qoortii ka xoreeyey inay tahayna waa dhici kartaa labadu suroobi karaysa xadiisku wuxuu kutusayaa haddii ruuxu uu nadar galo intuusan nadarkii fulininna uu dhinto dadka eheladiisi iyo qaraabadiisu waa inay nadarkii ka fuliyaan ka gudaan way macnaha ayib ma waajib bay ku tahay mise waa uun sunno inay ka gudaan jumhuurtu waxay qabaan dadka qaraabada ee dhaxalka leh inay nadarka ka gudaan markuu ku dhin markuu dhinto kadib laasim kuma ahba ileyh ayib laazim kuma ah laakiin waa sunno bay leeyihin waa sunno maxaa yeelay bay leeyihiin ruux kale wax lagu lahaa in adiga lagu saaro walaa taziru waasira waay ah, walaa taziru waasira naf kalaa shan gashay iyadaana lagu lahaa adiga haddaad u xisaabfanayso ood ka gudayso waa istixbaab laakiin in laazim lagaaga dhigaayo maya bay leeyihin allaahuma hal mar bay laazimaysaaba inay jumhuurtu waa goorma hadduu nadarku maali aha oo dhaqaalo ku saabsanaa ruuxuna xoolo ka tegay markaa marka waa waajib tarikadii uu ka tegay xooluhu ka tegay baa nadarka laga bixinaya bal wuxuu nadray inuu xoolo intaa laga sadaqeeyo intuusan dhibanin waxaanu jira intuusan gudin buu ku dhintay xooluhu ka tegay baa laga bixinayaa iyadana lafteeda khilaafay ayb sidaas waxaa qaba jumhuurta laakiin hadday cibaadaad kale tahay oy soom tahay maalan xaj tahay muxuu ahaayey cumro tahay cibaadaadka kale waxay leeyihiin laazim maha laakiin ruuxu haddii uu qaraabadaa ka guda waa mustaxabo waa fiican aahiriyada culimada ahluaahirka iyagu waxay leeyihiin waa ku laazimaysaa ruuxa dad ugu xiga ayay laazim ku noqonaysaa ku waajibaysaa inuu nadarkii gudo xadiidka sacad bayna maraya maxaa nebigu wuxuu ku yidhi iqdihi canha waa amar bay dheheen amarkuna yaqtadi alwujuub fii aslihi saarifta in la helo mooye halkaasay maraya ayb waxaa kaloo xoojinaya xadiidu abi daawuud iyo nasaa ee soo saareen min xadiidi ibni cabaas ana imra'atan rakibat ilbaxra haweeney baa badda fuushay yani badday martay oo doomo iyo maraakiib badday raacday fa nadarat in najaaha allahu an tasuuma shahran nadar waxay ku gashay haddii ilaahay baddaa khatarteeda ka badbaadiyo inay bil soonto nadarkaasay gashay fanajaaha allah falam tasum xataa maatat baddii ilaahay waa ka soo samata bixiye iyadoo labaday ka soo noqotay markaasaa intayna weli soomin bay dhimatay gabadheeda ama miday walaasheed ah ma gabadheeday ahayd mise walaasheed bay ahayd khilaafa shaki ayaa rasuulka u timi sal alay wasalam arrintiiba u sheegtay markaasaa nebigu fa amaraha an tasuuma canha nebigu wuxuu amray inay ka soonto inay ka soonto ayuu nebigu amray sal alay waslam xadiiska waa xadiis saxiixa wey macana marka culimadaas ugu khilaafsanay ma waajibbaa mise waa mustaxab laakiin mashruuciyada in ruuxii nadar galay laga gudayo mashruuciyadiisa waa isla ogol mashruuciyadiisa waa isla ogol yihiin yani bal soonka asalka ah soonka asalka ahee aan ahayn maalan muxuu ahaayey iyo xajka asalkaa iyo baabay leeyihiin waa laga xajinaya waana laga soomaya ruux hadduu dhinto waajibna ay ku noqoto saas maan waajibna ay ku noqoto waa laga soomaya oo lagu lahaa macnaha waxaana kutusaya xadiida caaisha man maata wa calayhi siyaamu saama canhu waliyuhu itlaaqiisaa kutusaya aan sida jumhuurtu ay qabaan sida ay jumhuurtu qabaan saas waay ayb ama soonka asalka ha noqdo ama ka nadarka ku yimi ha noqdo ruux isku laazimiye laakiin imaam axmed iyo keyrkii keyrkiiba waxay ku khaasiilayaan soonka nadarka ah unbaa keliya laga soomi karaa ama soonkii asalka ahaa maya khilaafkaasi waa jira an haabit ibni baxaasin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi nadara waxaa nadray rajulu nin baa nadray calaa cahdi rasuuli lahi sal lay wasalam waqtigii nebiga wuxuu nadray an yanxara inuu gowraco ibilan geel inuu gowraco bibuwaanata meesha buwaano laydhaah buwaana waxay u dhowdahay badda xeebteeday u dhowdahay baa laydhaha ayb fa ataa markaasuu yimid rasuulalahi sal lay waslam buu u yimid fasa'alahu arrintiibuu weydiiyey faqaala nebigu wuxu uri sal lay wasalam hal kaana ma aha fiiha meeshaa iyada ah ee aada macnaha xoolaha inaad ku qasho aada nadarka ku gashay hal kaana fiiha dhexdeeda ma yahay watanun sanam ma aha hal kaana ma aha islaamka ka hor baa laga wadaa jahiliyadii hal kaana ma ahaan jira fiiha dhexdeeda watanun sanam oo yucbadu la caabudo meeshaa ma jiri jirtay sanam ama shay alle ka sokow la caabudo meeshaa miyuu jiri jiray islaam kahor hadda ka hor qaala wuxu uhi laa maya qaala nabigu wuxu uhi sal lla alay slam hal kaana ma aha fiiha dhexdeeda ciidun isu imaad oo min acyaadihim isu imaadyadoodii ka mid a ciid iyo kulan iyo ixtifaal islaamka ka hor meeshaa ma kulahaan jireen dadka deegaanka iyo carabtu faqala wuxu uhi laa maya faqaala nabigu wuxu uri sal lay slam awfi oofi binadrika nadarkaaga oofi maxaa yidhi fainahu laa wafaaa oofin uma sugnaani linadrin nadar oo fii macsiyat illaahi ilahay macsiyadiisa dhexeeda lagu nadray ama kaainin fii macsiyat illah walaa fii qatiicati raxmin qaraabogoys dhexdiisana nadar ma ahaanin nadar oofin ma aynan ahaanin fii qatiicati raxmin qaraabogoysnimo dhexdeeda walaa fii maa shay dhexdiina nadar fulintiisu ma ahaanin laa yamliku uusan hanan karin ibnu aadama ibnu aadam uusan hananayn waxaan gacantiisa ku jirin oo uusan lahayn oo uusan milkiinna dhexdeeda wax nadar ah fulin male ayib rawa waxaa wariyey abu daawuud abu daawuud baa wariyey watabraaniyu wallafdu lafdiguna lahu tabraani buu u sugnaaday wa huwa xadiidkuna saxiixulisnaadi sanadkiisu waa miduu saxiixiya talkhiiskana wuu ku saxiixiyey xaafidku nawowi sidoo kale filmajmuuc wuxuu ku saxiixiyey calaa shartihi baabuu ku saxiixiyey shekh maxamed bin abdilhab kadalika sheekh albani fi saxiixi sunan abi daawuud iyo keyrkiiba xadiiku waa xadii saxiixa marka xadiikani waa xadii saxiixa ayib wuxuu kutusayaa horta waxaa tirahdaa walahu waxaa u sugnaaday xadiidkan de shaahidun xadiid kaloo u markhaati kacaya min kardam kardam xaggiisana ka sugnaaday ama shaahidun mid markhaati o min kardamin kardam xaggiisa ka ahaaday cinda axmeda axmed agtiisana ku sugan ayb kardamkaasi kardam ibnu sufyaan waay waa saxaabi saxaabi wey macnaha xadiid kaloo kaa horay u markhaati kacaya kardam nin la yidhaahdana uu warinayo nebiga ka warinayo imaam axmedna uu soo saaray baa jira wey xadiidkaasi wuxuu ah kardam baa wuxuu ihi rasuulka waxaa weydiiyey sal lay waslam ayaa weydiiyey oo wuxuu idhi inii nadartu rasuul ilaahayow inii nadartu an anxara alaaatan min ibilii rasuul ilahay nadar waxaan ku galay saddex geelayga ka mida inaan gowraco faqaala nabigu wuxu uri sal lay waslam in kaana calaa jamcin min jamci ljaahiliya meeshaad ku gowracayso haddii meel isu imaad iyo xaflad iyo munaasabad iyo ciid jaahiliyadiiyo islaam ka hor lagu lahaan jiray aw calaa ciidin min acyaadihim ama ciidahoodii mid ka mid aw calaa wathanin ama sanam korkii meeshaa sanam ooli jiray oo la caabudi jiray falaa ha samaynin buud saasman hadii meeshaa isu imaad ay ka jiri jirtay ama meeshaasu sanam la caabudo uu ooli jiray nadarkaa ha fulina wain kaana calaa kayri dalika faqdi nadraka bu nabi sal lay slm haddayna sidaa ahayna nadarkaaga fuli markaasaa waxaan ugu uri ya rasuula allah ina calaa ummi hadihi aljaariyati mashyan afa amshi canha rasuulka ilaahayow gabadhaydan yartaa hooyadeed korkeeda waxaa ahaa nadar ah inay socoto ee ma ka socdaa oo nadarkii socodka ma ka fuliyaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slm nacam ha ka soco yani nadarkii ay ku nadartay inay socoto ka fuliyo soco adigu ka gud xadiikaas rijaalu laa ba'sa bihim saas maana ariiq kale lagu leeyo daciifa oo lafdi kale ku yimid abu daawuud baana soo saaray waana xadiis sugan wey macnaha ayib sheekh cali raxmat wuu saxiixinaya ayib waa shaahidka wan xadiidkaasi marka wuxuu kutusaya oo faa'iideynaya ruuxu hadduu nadro meel mucayana inuu ku fuliyo cibaado inuu meeshii ku fuliyo waayo haddaan markaa wax maanicoo diidaya aanayna imaanin shay maanica hadduusan imaanin nadarka meeshii aad muxuu ahaaye aada ku nadartay waa inaad ku fuliso maala ninkan wuxuu ku nadray meel buwaano la yidhaah halkaasaan xoolo ku qalayaa buui meeshaadan ku qallaba dhig leanna nadarka oo qalidda ah oo cibaado ah iyo meeshii oo uu xadiday labadaba hadduu israaciyey fulintiina labadaba israaci waay saasma labadaba hees israaci sidaasaa la yidhi laakiin hadduu jiro shay maanic ah oo diidaya markaa nadarkaasi ma fulayo oo muxuu noqon karaa masalan meesha gaalaa isugu imaan jirta hadda ka hor oo hadday gaal isugu imaan jirto dhulku waa dhul ilaahay meeshiina hadda islaam baaba qabsaday wixii hadduuba zuulayba isu imaadkoodii iyo maxaa maxaa dhiba ku jira dhibka ku jiraay waxa waaye gaaladu meeshay isugu yimaadaane xafladaha ku qabsadaan ee ay muxuu ahaay acyaadoodii waxooda ku qabsadaan inaad adiguna cibaado la tagtahay tashabuh baa ku jira asalkuna qaacidada asligii in la khilaafo waay marka meeshay weynayn jireen adiguna haddaad gowrac la aado nooc weyneynaa ku jira tashabuhaasaa marka la diidanya ama noocaa tawaafuqeed gaalada iswaafaqaysaan baaba la diiday saas daraaddeed ba shareecadu waxay diiday xilliyada qoraxdu soo baxaysa iyo markay dhacaysa iyo salaadaa la manciyey ha tukanina baa layidhi maxaa loo diiday waxaa loo diiday shaydaan baa xilligaas qoraxda u sujuuda sujuuddaada iyo sujuudda shaytaanku inay iswaafaqdaan la diidi marka adiga niyadaadu haba ahaato ilaahay dartii baad u tukanaysa sooma laakiin xilligaas sujuuddaad sujuudaysa iyo shaydaan sujuuddiisi waa isku beegmaya kala duu marka meeshan jaahiliya weynayn jirtay adiga niyadaadu qurbo weye neef baad ku qalaysaa ilaahay dartii baad u qalaysaa niyadaadu waa fiican laakiin meesha wixii ka jiri jiray muwaafaqa dhacaysa nooc weyneyna haddaadan wadaninna way u ekaanaysaa tashabuhii gaaladana waa gelayaa waa la manciyey wa kadalika haddii ilaahay cid ahayn lagu caabudi jirayna waa la mid hala aadin hala aadin saas man waxaa hadda la mid a meelaha awliyada iyo qubuurta iyo wax loogu gowraco ama dadku isugu tagaan wax ku weyneeyaan ama qubadaha la caabudo meelaha ninkii yidhahdo anigu ilaahay dartii baan u jeedaa neefkana ilahay dartii baan u qalaya laakiin meesha kusoo qalahaya oo maxaad meeshaa ku maagtay waay haddayna balaaya kugu jirin dhulka maxaad kaga maagtay soma waxbaa kugu jira wa sidaas daraaddeed haddii maanic noocaasa uu jiro maya waxayna kutusaysaa shareecadu sideedaba wixii tawxiidka dhaawacaya wixii tawxiidka dhaawacaya taxadar badan bay ka samaysaa sadda daraa'iq iridda waxay ka xidhaa iyo jidadka meel fog ha soo dhawaanin baa lagu leeyay ka fogow ah, saas way macana marka tani waxay ka mid tahay sadu daraa'ice ka tahay ayb haddii marka maanicaas yimaado meeshii lama ogola amaa hadduusan maanic jirin nadarka meeshii aad markaasi aad ku nadartay baad ku fulinaysaa way macna ayb xadiidkan qaybtiisa dambe ayaa muxuu ahaay waxaan u tegi doonaa waxaan u tegi doonaa maya waan ka soo hadalnay nadarka oo mubaaxaadka ruuxa hadduu ku nadro markaana aysan mashaqo iyo dhibi ku jirin nadarka mubaaxa wuu fulinayaa saas macana saas daraaddeed baa ninku wuxuu yidhi gabadhan hooyadeed socod bay nadartay ee ma ka guda ka gud baa socodku waa iska mubaaxa saas macana waa iska mubaax laakiin kii hore gabadha loo diiday kani muxuu ku galgadsan kani waxay ku galgadsan kii hore ma ayna kari karin sooma saas daraaddeed baa lafdigi kale waxaa ku yimid laa tutiiqu ma kari karto ama mashigan haddaad kari karaysood ku nadartay waxay leeyihiin culimmada qaarkood waa mubaaxaad nadarka aada nadartay baa laasim ka dhigaya fuli baa laleeyahy ayib xadiid kalaa inoo imaan doona oo isaguna ku tusaya haddii cibaadada aad ku nadarto saddexda masjid meel aan ahayn laasim kuguma aha meeshaa inaad la aadeen meeshaadaad joogtaad ku fulin kartaa meeluhu ma kala fadli badna laakiin markii laga reebo saddexda masjid nadarkooda waa u tegi doonaa xadiiskaasi wuxuu leeyahay culimmada qaarkood saarif buu noqonayaayo nadarkaaga oofi meeshii aad ugu talagashay wax manciyo hadduusan jirina ku oofi wujuub ma ahe istixbaab waayo waxaana ku tusaya xadiidka inoo soo socdo laa tushaddu arixaalu ila ilaa alaaati masaajid marka laazim kugu noqon mayso meeshaada haddaad xataa ku guddo ood ku gowracdo waxa weyaan dhib male wman laanna dhulku intiisa kale wax fadliya islama dheera allahuma meelo khaasoo fadli gooniga kusoo arooray mooye wacan jaabirin radi allahu tacala canhu xadiidka waxaa kaloo inoo faa'iideeyey nadru macsiyadu inuusan yani waxa weye la fulinaynin waana soo marnay oo qeyb ka midu ka tilmaamto masalan qaraabo goysko kaleeto inaad qaraabadaada goyso qaar ka mida ayaad nadar ku gashay wakadalika waxaadan lahayd walaa nadra fima laa yamli ama dad kalaaba iskale amamaba haysatidba ayb wacan jaabirin radi allahu tacala canhu ana rajula ninbaa qaala wuxuu yihi yowma alfatxi maalintii maka la furtay ayaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay innii anigu nadartu waxaan nadray in fataxa allahu hadduu alla furo calayka korkaada makata maka hadduu kuu furo ood maka ku guulaysato qabsashadeeda waxaan nadar ku galay an usalliya inaan tukado fii beyti lmaqdis baytlmaqdis inaan ku tukadaa nadar ku galay faqaala nabigu wuxu uhi sal lay aslam salli tuko haahunaa halkan ku tuko xaramkii weynaa baad joogtaay baytlmaqdis salaadaad la aadayso halkan ku tuka fasalahu wuu weydiiyey wuu ka celiyey rasuul ilahi baytlmaqdis buu nadarkaygu ahaa buui faqaala nabigu wuxu uhi sal lay slam salli tuko haahunaa halkan ku tuka buui halkaagan ku tuko fasalahu haddana waa ku celiyey rasuul waxaan ku ihi nadarkaygu baytlmaqdis buu ahaa ah, meeshan ma ahayn faqaala nabigu wuxu uhi sal lay slam fashanuka xaalkaagii arrintaagu idan markaa fashanuka xaalkaagu idan marka adaa iskale wey man taladaas bay marka adaa iskale saan kuu sheegay haddaad qaado weydo tasaad ka badi weyda yaal wey marka fashanuka biha fashanuka idan markaa fashanaka fakud shanaka wey man haddii la kordhigo fakud qaado marka shanaka xaalkaaga arrinkaaga qaado idan markaa marka dee taladaadiiyo go-aankaa qaado marka saasa lagu rawa wariye axmedu axmed oo wariye abu daawuuda wasaxaxu waxaa saxiixiyey alxaakim calaa sharti muslim buu ku saxiixiyey wakada ibnu daqiiq ilciid alimaam nawowi sheekh albani way saxiixinayaan xadiidka macna ayib xadiidku wuxuu faa ruuxii masjid alaqsa masaajidkii baytulmaqdis ku yaalla ruuxii nadar ku gala inuu kusoo tukado ama kusoo cibaadaysto waxaa kaga filaan kara masjid alxaraamka inuu tago masjidxaraam kalena masjidka xaraamka oo makaa yaa ka fadli badan wakadalika masjid nabiy sal alay wasalam ayaa ka fadli badan qiyaaska marka la fiiriyo macnaha la fiiriyana sidoo kale isaguna waa kaga fillaan karaa lanna waa saddexda masjid waay ee ugu fadli badan masjidka xaraamka oo maka oo ugu fadli badan masaajidda masjidka nebiga madiinaa soo raaca masjid alaqsa oo baytulmaqdisa ku xiga oo saddexeeya halkaa waxaa laga qaadan meesha fadliga badan haddaad nadarto ood meel fadli leh inaad cibaadadii ku gudato aad ku nadarto meeshaa meel ka fadli badanna aad ku gudato kifaaya wa saas maana leanna meeshaa waxaad ula aadaysa muxuu ah soo un ajir iyo fadli raadis ma ahayn meel ka fadli badan baa meesha jirta haddaad ku adkaysato ood meeshaadii laga fadli badnaayood nadarka ku sheegtay aad la aadana ood ku soo gudatana ayada lafteedu dhib ma leh maxaa yeelay ninkaasi markuu nebigu dhowr goor kula teliyey oo uu soo taagan yahay maxaa lagu yidhi fashanaka idan baa leyi ah, fa fashanaka idan hadday mamnuuc tahay oy xaaraam tahay oo ilaa wa ilaaba xaramka bayt muxuu ahaay masjid alxaraamka mooye meeshaa ma aadi karta hadday tahay fashanaka biha lama dhehen fashanaka lama dhehene ilaa wa ilaaba warka joojiya halka kutukaa la dhihila soma laakiin sida mustaxabka ah waxa weye inuu tanaa fadli badane qaato hadduu qaadan waayo tii la aadana ahlan wa sahlan oo meeshiisii uu ku sheegay oo markaa la aado man xadiidku macnahaasuu faa'idaynaya xadiidku macnahaasuu faa'idaynaya wuxuuna khasisayaa xadiidkii aan soo marnay amarkiiso oo ahaa nebigu sal ly sl ninkii yidhi buwaana inaan geel ku qalaan nadar ku galay soo oofi baa layidhi sooma soo oofi baa layidhi quwaana inuu kusoo qalo iyo meeshuu joogo inuu ku qalana wax farqiga u dhexeeyo ma leh saas wey wax fadiiloo dheeraada oo buwaana hadda ay la dheertaa ma jirto mar haddayna la dheerayn inaad meeshaadan iskaga qashana waad heli kartaa inaad buwaano la tagtana waad heli kartaa inaad heli karto ynan laazim ahayn maxaa ku tusaya ninkii baytulmaqdis ku nadray buu nebigu ku yidhi xaramka maka isaga tuko sooma marka taas macna waxa weye wuxuu ka mid noqonaysa noqon karaa xaadiidta saarifka ay wajiibka ka sarfinayso macna ayib وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو كورين قال النبي انه يري لا تشد لما حلحلو لما ادكيو الرحال رركي ررك لما جيجيو oo lama xilo ila ila thalathati masaajida sadh masjid xaggooda mooye laa tushaddu alrixaalu ilaa masjidin waay saa ka dhiga dadab masjid xaggiisa rarka looma adkaysto gaadiid iyo ral rar looma qaato laba safraa laga wadaa ilaa ilaa alaaati masaajida saddex masjid xaggooda mooye ama waxaad dhihi kartaa laa tushaddu arixaalu reeryada iyo rarka looma adkeeyo safar looma aado ilaa buqcatin meel uun dhulka ka mid ah ila ilaa alaaati masaajida saddex masjid xaggooda mooye labaduba waa la qadari karaa ilaa buqcatin markaad qadartana xadiidka oo isna waa mufaraq markaad mustatnaa minhugii aada qadartood buqca ka dhigto cumuumkiisu waxaa soo gelaya dhulka oo dhan baa soo gelaya cumuumkiisaa soo gelaya saddexdaa masjid waxaan ahayn oo buqca iyo booska la ah safar loo cibaado loomaba aadaba haddaad masaajid qadartood mustatnaa minhuga masaajid ka dhigtana xadiidku biqaacda kale iyo dhulka kale inaan safar cibaado loo aadi karayn wuxuu kugu tusayaa biqiyaasi alwlaa leanna waxa weyaan haddiiba masaajiddii la yidhi wixii masaajid ka soo hadhayna waa ka xad jiraan masaajiduso dhulka ilahay meesha ugu fadli badnayn ma saas man yacni waxa wey khayru biqaac haddii la yidhi masaajiddii looma safri karo ilaa saddex masjid mooye xabaalihii iyo qubuurihii iyo meelihii kale iyo wixii waa ka sixag jira sooma waa ka sixag jiraa ama qiyaasul awlaa buu cumuumka kugu tusi ama wuxuuba kugu tusayaa taqdiirta hore haddii la qadaro cumuumkiisuu kugu tusaya saas maana laa tushaddu lama adkeeyo oo lama xirxira arrixaalu rarki looma safraa laga wadaa leanna ruuxu markuu safrayo soo reeriyada iyo rarka iyo qalabka iyo ma xirxidho saasaa laga wadaa ila ila alaaati masaajida saddex masjid xaggooda mooye masjid alxaraam masaajidka xurmadana xaggiisa mooye wa masjid alaqsa masaajidkii masaajidda ugu fogaa xaggiisa mooye wa masjidii hada iyo masaajidkaygan kan xaggiisa mooye ayib muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray wallafdu lafdiguna lilbukhaari buu sugnaaday ayib waxaa laga fahmayaa marka xadiisku uu ku cadiyey horta baabka wuxuu u keenay meesha wuxuu u keenay Ehm, ruuxu hadduu nadar ku galo ila nadar baan marnaa sooma ruuxu hadduu nadar ku galo in uu kusoo tukanayo inuu kusoo tukanayo meesha la yidhahdo maalan tabuuq oo kale ama beder baan kusoo tukanayaa buuri nadar buu ku galo ama magaalo magaalooyinka ka mid ama xabaashiisha cabdilqaadir jiilaani baan kusoo tukanhayaa ama uweys iyo saylaci baan qubuurahoodii baan kusoo tukan nadar buu galay oo buqaco mucayan oo cibaado uu la aadahayuu nadar ku galay isagana marka la fadli badan nadarkaasi ma fulayo muxuusan u fulaynin wuxuusan u fulaynin nadar keenaya inaad meel u safarto meesha aad u safraysana aad fadiilo dheeraad iyo ajir aad ku doonayso saddex masjid unbaa jira saas maana ama nadar ha ku yimaado ama si caadiya ha ku yimaado saddexdaa masjid haddaad caadi aad cibaado iyo salaad iyo cibaado u aadana waad u safri kartaa cibaadadooda haddaad nadar ku gashana waad u safri cibaadadooda laakiin saddexdaa masjid meelaan ahayn cibaado looma safro oo gaadiid looma qaato oo looma rarto maxaa yeele dhulka kale la mid soma dhul kale la mid saas way macnaha qubuur iyo xabaale iyaga iska daa warkoodaa qubuur iyo xabaale iska badaay sidaas way macnaha cumuumkaana waa fahamka saxaabada ridwaan ullahi calayhimo sidaasay u fahmeen fii musnadi axmed waxaa ku sugan xadiid abuubasrat basrat alkhifaari laga warinay xadiiskan waan soo marnay wuxuu leeyahay abu hurayra la kulmay isagoo masjidu tuur ka soo noqday tuur sayna maganaysa tuur sayna waa waa buurtii nabiyullaahi muusa calayhi salaam agteeda loogu waxyooday wey ee waxyiga lagu bilaabay ayib masar bay hadda ka mid tahay marka ninka la yidhahdo abu hurayra baa intuu madiine ka tegey yuu tuuru siina wuxuu u aaday salaad halkaasaan kusoo tukanayaa buui meeshii nebi muuse calayhi salaam waxyigu ugu bilowday meel saalaan ma halkaasuu la tegey markaasaa isagoo soo noqday oo intuu salaaddii meelaha kusoo tukaday soo laabtay baa waxaa la kulmay saxaabiga la yidhaahdo abu basrat alkhifaari markaasaa wuxuu ku yidhi low adragtuka qabla an tarxala martaxalta buui intaadan raranin oodan meeshaa aadin haddaan kula kulmi lahaa ma aadan rabateen buui mana aadan safarteen sababtu maxay tahay abu hureyre wuxuu ihi walima oo maxaa dhacay buui maxaa ii diiday abu wuxuu yidhi samictu rasuul lahi sal lay slam rasuulkaan maqlay bay oo leh laa tushaddu arixaalu ila ila alaaati masaajida saddex masjid meel aan ahayn looma rarto cibaadana looma aado safarna looma aado adoo salaad iyo cibaado u saxo nabigaan maqlay bu tuuru sinaana ka mid ma aha saddexdii masjid sooma ayb fahamkaasi abu hurayra markuu abu basre u sheegay xadiidka u sheegay asaguna fahamku waa la qulmanaaday wabittaali abu hurayra xadiidka markii dambe wuu warin jiray oo wuxuu dhihi jiray arrintanoo kale markay timaado nebigu wuxuu hi laa tushaddu arixaalu ila ila alaaati masaajida ma uusan dhihin abu hurayre war abu basre way kaa qasan tahay fahamkaa kula khaldamaye masaajid baa laga hadlahayay tuuri siinaana masaajid ma aha xadiiskuna masaajid buu ku saabsanaa waa sida ay wadaadada qaarkood hadda yidhahdaan war xabaalaha aada u safraysaan iska daaye xadiis kale aad diidaye war wadaado xadiisku masaajid buu ka hadlahayaa ma xabaaluu ka hadlay bay leeyihi oo hadduu masaajiddii diiday xabaali xaggay joogtaa waxbaa ligama fiican jir abu hurayra markii layihi duuru siinaa waad khaldan tahay inaad aada xadiiskanaana diiday wuu ka garaabay abu saciidin khudri bay isagana ka sugan tahay saxaabada fahamkoodu kaasuu ah xadiidku cumuum buu faaiideyn iideyn buqca mucayanoo dhulka ka mid oo safar loo aadiyo cibaado loo aadi oo saddexda ahayn ma jiro haddaad nadar ku gashada sidoo kaleeto aadi maysa sidaas weyaan waana xadiiska ay u daliishadeen sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah iyo qeybka u daliishadeen in safar loo aado oo halka laga tago meel kale laga yimaado qabrigii nebigaan soo siyaaranaya safar loo galaay maya leanna cumuumka xadiiskaa laga qaadanaya laakiin maxaa lagu ogol yahay masaajidkii nebigaan soo siyaaranayaa u safar niyadaad ku tag markaad masaajidkii tagtana nebiga soo salaam oo qabrigiisa soo siyaara sooma laakiin niyadaad ku tegaysa hadhihin qabrigii nebigaan u socdaa dad badan baaba xajka iyo masaajidka nabiga siyaaradiisii wax dhab waxaaba uga weynba qabriga inuu soo siyaarto ah, waa dad muxuu ahaa dadka qubuurta ku iftiraysa marka xadiisku wuxuu faa-iideynayaa nadar ha noqoto ama sidaadaba u bilaabee haddaad nadartood saddexdaa masjid mid ka mida ku nadarto inaad ku soo tukato sax nadarkaaga fuli ayib sidaana waxaa qaba culimada badankood baa qaba culimada badankood baa qaba makaanku inuusan cayinmaynin bitacyiini shas saas wey macnaha ayib oo meeshii lafteedii inaad ku fuliso allahuma saddexdaa masjid mooyaane sidaasay qabaan macnaha ayib wacan cumara radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qultu waxaan ya rasuul allah rasuulka ilaahayo inii anigu nadartu nadarka iyaga xabaalaha loo safrayo qubuuraha loo safrayo isagu waa nadru maciya isagu waa nadru macsiya kanoo kale maa yani maadaama safarta qubuurta loo safrayo ziyaaradooda xataa ziyaaradooda keliya haddaad ku darto shirkiyaad kale iyada iskaba dhaaf oo inaad soo dawaafto iyo inaad wax weydiisato iyo inaad muxuu ahay daawo ka raadisa iyo wixii ilaahay lahaan jiray xuquuqdiisa inaad wadaadkan dhintay siiso taas iyadu waaba gaalnimo laakiin xataa siyaaro caadiyood usoo ducaynayso in loo safro maya haddaad nadarkaa gashana waa nadru macsiya la fulin maayo kaa isaga laa wafaa linadrin fii macsi sumayna sooma kaasi halkaasu ku fadhiya an cumara radi allahu canhu canhu qaala wuxuu yihi qultu waxaan ya rasuul allah rasuulka ilaahayo inii anigu nadartu waan nadray fi ljaahiliyati islaamka ka hor jaahiliyadii islaamka ka hor waxaan nadray an actakifa inaan ictikaafo leylatan hal habeen fi lmasjidi alxaraami masaajidka xurmada le dhexdiisa inaan ku ictikaafaan nadar ku galay qaala nabigu wuxu uri sal lay slam oofi oofi binadrika nadarkaaga oofi muttafaqun caleyh buhaari muslim baa soo saaray wazaada wuxuu ziyaadiyey albuhaariyu bukhaari wuxuu ziyaadiyey fii riwaayatin riwaayad dhexeeda wuxuu ku ziyaadiyey factakafa wuu ictikaafay cumar leylatan habeen buu ictikaafay ayb yani waxa weeyaan islaamka ka hor intuusan soo islaamin wa intay gaalada ahaayeen ayaa wuxuu nadar ku galay hal habeen inuu masaajidka xurmadana ictikaafo markuu soo islaamay kadib buu nabiga weydiiyey nadarkaagii fuli baa layidhi xadiidka waxaa loo daliishaday gaalku hadduu nadro inuu nadarkiisu guntamayo asagoo nadarkii fulinin hadduu soo islaamana bacda islaamihi nadarkii inuu fuliyaa laga rabo nadarka goormuu galay islaamnimada ka hor wuu soo islaamay bacda alislaam baa laga rabaa inuu fuliyo sidaana waxaa qaba culimmada shaaficiyada qaarkood abu thawr bukhaari iyo ibni jariir culimmadaasaa ku tegey kaafirka nadarkiisu inuu guntamayo jumhuurtiisa waxay qabaan nadarka ma guntamo gaalka kama guntamo ruuxa nadarkiisu xidhmayo waa muslim sababtay waxay u cuskanayaan waxay leeyihiin nadarku waa taaco iyo cibaado gaalna cibaada kama asaxdo sooma umana guntanto hadduu gaal hadduu soo istaago salaad xidho salaaddii ma u xidhmaysa waana gaal weli ma u xidhmaysa leeyahy wakadalika hadduu soon xidho uma xidhmayo xaj hadduu xidho uma xidhmayo nadarkuna waa cibaaday leeyihiin cibaada gaal inuu xidhmo maaha inuu guntamo ma baxdo adiga waa iska taxliilaade laakiin sida sababta xadiidka daahirkiisa waxaa ka muuqata nadarkii uu gaalnimada galay islaamka kadib hadduu fuliyo waa fulaya sidaasna wey maana xadiidka wuxuu ka mid yahay sidoo kale xadiidka loo daliishado ruuxu markuu ictikaafayo ictikaafkiisu inuusan shardi ahayn inuu sooma yahay kitaabu siyaam baana kaga soo hadalnay culimada qaar baa waxay qabaan ictikaafka iyo soonku waa mutalaazimaan oo hadduusan ruuxa ictikaafsan soomanayn ictikaafkiisu maba soconayo xadiis kaley daliishadeen culimmada dhahaysa ma ahee ruuxu isagoon soomanayn buu ictikaafsanaan karaa maxaa yeele cumar ictikaafkiisu habeenninuu ah soo maaha habeen buu ahaa habeenna dee lama soomo sooma saas maala wa hada sawaab yani ictikaafku waa asaxayaa ruuxa soomanna waa ka asaxayaa ruuxa aan soomanaynna waa ka asaxaya ayb kitaabu lqadaai qadihii buu kitaab u yahay alqada waa garsoorka wa waa xukunka dadka in la kala xukumo oo sharciga ilahay lagu kala saaro culimaduna waxay yidhaahdaan ilzaamu dilwilaayati bacda taraafuc bay dhahaan ruux haya oo jaga iyo mas-uuliyad haya markii loo keensada garta kadib inuu dadka ku laasimiyo xukumka ayaa la yidhaha hadduusan wilaayo haynin oo markaasan jaga haynin jagadee dowlad ka tirsan oo booliis leh oo awood leh oo awooday wax ku fuliso leh hadduusan markaa haynin oo wax la weydiiyey uunu ka jawaabayo ama qaado ama ha qaadanin laakiin sidaas waay markaa mufti baa la dhaha farqun bayna almufti wa bayna alqaadi qaadiga waxaa la socota xukunkiisu waa ilzaami waay ilaan xukunkii dowlad baa qaadatay sooma fulintiina waa la socotaayo way fulini oo hadduu fuli waayo waa lagu xili waa lagu qaban muxuu ahay waxaa la socota qasab sooma laakiin iftaagu isagu ilzaam lama socdo wadaadkaad u tegaysaa sheekhow masaladana sida lehe ka waran sidaa iyo sidaas wey xadiiskaasaa kutusaya aayaddaasaan kutusaysa waan diiday haddoo dhado iska dhaqaaqo kolagu soo qabana dee wadaad kooma soo qaban karaba awooddiiba male soo ma waa mufti baa la dhaha kaas ah, iftaa baa la yidhahda ayib masale waxaa u yeer eg la yidhaahdo taxkiim taxkiim yacni jago ma hayo mas-uuliyadna ma hayo qadaa iyo garsoorana ma aha laakiin idinkaa waxaad u garqiibateen waxaadna go-aan ku qaadateen ood ku qor dhiibateen inaad go-aankiisa qaadanaysaan muxakam baa la yidhahda markaa muxakam muxakamka go-aankiisa ma laazim baa mise laazim maaha waa masale khilaafiya ma laazim baa oo dadku inay qaataan haddayba gar dhiibteen waa ku qasban yihiin miya mise kuma qasbana taasi waa masale khilaafiya qaarna waxay waa laazim qaarna maya bay leeyihi taasi waa muxakam bale taxkiim bale taa iyada macna an buraydaa radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul lah sal lay waslam rasuulku wuxuu yihi alqudaatu qaaliyaalku alaaatun waa saddex dadka wax xukumee garsoorayaasheedu saddex waay mid afraad ma leh isnaani labo saddexdaa ka midi fi naari naarta dhexeeday ahaadeen labo naartay galayaan wa waaxidun midna fi ljannati jannada dhexeedu ahaaday sababta keenaysana waa qadaaga xukunka ay qaadanayaan laftiisaa keenaya iyo qaabkuu qaadanaya rajulu weye midkood oo carafa gartay alxaqa xaqii buu gartay faqadaa markaasuu xukumay bihi xaqii buu dadka ku kala xukumo ku kala saaray fa huwa kaasi fi ljannati jannada dhexdeedu ahaa muxuu isku darsaday xaqii uu gartay iyo xaqii oo uu dadkii ku kala saaray oo cadaaladii uu maray jannaduu ku gelaya wa rajulun weeye ka labaadi oo carafa gartay alxaqa xaqii wuu garanayaa xaqii wuu garan garta wuu gartay meesheedii buu helay ayib falam yaqdi majawr buuna sameeyey filxukmi lxukmi dhexdiisana jawr buu ku sameeyey fa huwa kaasi fi naari naarta dhexeedu ahaa xaqii waa garanayaa laakiin xaqii wuu ka leexdayo wuu eexday jaara wuu eexday wa fi lxukmi xukumka dhexdiisa wuu ku eexday fahuwa fi naari naartuu galay saas macana yani wuxuu u eexday ama qaraabanimo ama laaluush ama hawo ama waxunbaa qaaday isagoo xaqii u cadya oo xaqii garmaray dulmi buu sameeyey naartuu ku galayaa wey warajulun wey midka saddexaad oo lam yacrif aanba garaninba alxaqa xaqiiba ma garaninba u wax yaqaanaba ba waa jaahil faqadaa markaasuu xukumay linnaasi dadku u xukumay calaa jahlin garasho la-aan iyo aqoon la-aan korkeeduu dadka ku kala xukumahaya waa jaahil wax ma akhrisanin wax ma baranin cilmiga qadaaga ma yaqaano xaqiisima kuma soo saari karo isagoo jaahiluu garsooraya oo xukumahaya fa huwa kaasi fi naari naarta dhexdeedu ahaa saas macna labadaa dambe waa ahlu naar midka hore waa ahlu janna waxa wariye alarbacatu afartii baa wariyey wasaxaxu waxaana saxiixiyey alxaakimu xaakim baa saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey ibnu cabdilhaadi ibnu mulaqin sheekh albani bimajmuuci turuqihi isagona ku saxiixinaya xadiidku waa xadiid sugan wa ayb xadiidku wuxuu kutusayaa masalada qadaaga iyo garsooranimadu inay tahay masale halis arrin khatar ah oon sahlanayn inay tahay waxyaala laga faaidaysanayana waxaa ka mid ah qaadiga iyo garsooruhu inuusan garta uu soorayo tabicaadkeeda iyo dhibkeeda uusan ka nabadgelaynin marnaba ilaa laba arrimood in laga helo mooye midda koowaad cilmi iyo garasho midda labaadna cadaalad iyo gar allay leedahay iyo inuusan exanin labada arrimood hadduu sameeyo oo labadaa qodob wax ku dhiso aqoonteedii buu leeyahay ehel buu u yahay inuu dadka kala xukumiyo wuxuu garanayaa kitaabkii alle iyo sunnadii nebiga axkaamtii buu garan mas'aladu markay ka qarsoonto meeshuu ka raadin lahaa buu garan wahaakadaa nin aqoon la ruux aqoon la waay aqoontii uu lahaana lafteedii buu dadka ku kala saarayaayo markuu fulinahayo kaba leexanayo jannaduu ku gelayaa waa qaadi ahlu ah ka labaadi waxa weeye waa ruux garsooro noqday oo dadkii garta u kala sooraya oo kala xukumaya laakiin aan aqoon u lahayn cilmigii shareecada ehel uma aha inuu wax kala xukumo waa jaahil midkaasi ama ha asiibo ama ha khaldamo ha garab maro marba hadduu isagoo jaahil ah meesha isa oo meesha tegey gar baan soorayaana uu yidhi waa ahlunnaar ama garta ha helo ama ha garab maro laba goroba waa ahlunaar maxay ku timid waay waxay ku timid wuxuusan ehlu ahayn buu laacay meel khatar waay jaahil hadduu wax galo hadduu xataa wax saxo sixiddiisu waa uu sagaaradii tuuriyada la kulantay mooye wuxuu isagu hagaajiyey ma ah soo saas ma waa uun muwaafaqatu lqadar waaye itifaaqanunba isaga timid w laakiin wax isagu uu habeeyey oo qorsheeyo uu garanayo laynkeeda uu saaray oo isaga sababtii ku timid maaha saas daraaddeed inuu wax tasaadiyaa ka badan inuu wax islaaxiyo marba hadduu jaahil yahay kaasi waa ahlunaar lianna waxa way hawshuu galay ehelkeedii maaha dadkeedii maaha mana uu lahaa naartuu galay ka saddexaadna waxa weeyaan aqoontii waa leeyahay wuu kala garan xaqii wuu garan adiladii waa garan masaladii wuu garan laakiin waxaa ka tambadisay hawo fuli markuu yidhi ma fulinay qaraabanigu ugu eexan xooluu qaadan laaluush buu qaadan sooma hawadiisuu raaci siduu doonuu yeeli wuxuu ka tegayaa cadaaladii buu ka tegaya asaguna waa ahlunaar saas maana saddexdaas marka laba waa ahlu naar midna waa ahlu janna saas daraaddeed baa culimadu waxay leeyihin waxay kutusaysaa khatarta ay leedahay sideedaba in qaadi la noqdo sababtu waxa weeye inaad badbaadda yaan sahlanayn inaad aqoontiina leedahay cadaaladna aad ku xukuntahay ma sahlana laakiin markaas waad ammaanan tahay sidaan u tegi doono haddii ilaah labadaa isugu kaa daro aqoonteediina aad leeda ehel u tahay haddana isla markaasi aad cadaalad alla ku waafajiyo markaasi jannaad ku tegaysa xadiikii fi saxiix buhaari keyrka ku yaala sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dilla ilaa dilu somaay waxaa ka mid ahaa waxaa ugu horeeya imaamun caadil cadaaladuna cilmi unbay ku imaan kartaa si kale kuma imaan karaysa man ayib an abi hurata radi allahu tacala canhu marka haddii ay sidaas tahay macnaha qadaayaadka oo afraad la kala saarayo ummad dhan xugunkeeda nawaasil ku dhacday dimaadeeda iyo diinteeda iyo xoolaheeda xukunkeeda iyo go-aanka qaadashadeeda ninka isu taagaya nin sahlan maaha nin jaahil ah oon aqoon lahayn oo markuu muxuu ahaayey masaladiina meeluu ka raadiya aan garanaynin kutubteediina aan garanaynin aqoonteediina aan lahayn hadduu qaadi noqdo dadkii gaalaysiintooda xukumayo dhiiggoodii in la daadiyoo la dilana xukumayo xoolahoodii in la qaatana uu xukumayo ehelkeediina uusan ahayn waa ahlu naar nabigaa xukumay sal alay slam waa ahlu naar xataa isagu ha niyad fiicnaado anigu niyadaydaa fiicnaydoo diin baan u nusraynahaya xaqan fulinahayey xuduuddii baan fulinahayey axkaamtaan kala tuurahayey lilaahi bay iga ahayd hakaa saarto lilaahi socon mayso meesha lilaahi bay iga ahaydo waa niyad fiicnaa kuu shafeeci mayso leanna xusnu niya waxaa shardi ah haad niyad fiicnaa tide haddana waa inaad dariiqii ku taagan tahay laabudda min aljamci bayna haadayn yacni waa inaad cilmigeedina leedahay ikhlaaskii iyo aqoontiina aad markaas ikhlaaskii iyo alle dartiina marka ay kaa tahay manaa sidaas w waxyaalaha marka ka dhacahay hadda soomaaliya oo kaleeto waxyaala sahlan maaha waxyaala sahlan maaha dad fara badan oo isu taagay howlaha inay xukumaan wax kale iska dhaafay xataa abjadiyaadka cilmiga ma yaqaanaan xataa abjadiyaadka cilmiga uma baxsan markaasa intuu meeshan istaagu wuxuu kala tuuraya waxaan caadi ahay nin caalim ah oo kitaab allateedii ku takhasusay baa yacni ka istaagahayo oo baqaya wiil yaroo laba u baxsanayna kulli waa kala fiiqahaya maxaa meeshaa ku jira diin la-aan baa ku jirta saas maa jahli iyo diin la-aan baa ku jirta iyo warac la-aan wailaa haddaad shaygan garanaysa khatarta uu leeyahay maba aada degdegteen sooma laakiin meesha waxa yaala libaax ninaan aqoonin baa lax ka rita waay ninaan garanaynin baabka iyo khatartiisa baa saa wax u kala fiiqa ninka labaadee kala fiiqaayo waa nin aqoonteedii iyo tabaxurkeedii iyo dadnimadeedii iyo ehliyadeedii la waha saasman marka hawl sahlan maaha culimmadii iyo dadkii ehelka u ulahaaye hawshan geli lahaaye qaban lahaaye xukumi lahaaye nawaasishan iska lahaana waxaa la yidhi muxuu ahaayey ornimayahow raalli ahaada ah, qaacidiin baad tihiin jihaad waxba kama ogidin gaalaad u shaqaysaan muxuu ahaayey waxaa tihi nimankii eh, mxuu ahaa jihaadka iyo muslimiinta kala diray balaayaad ku wada xidhantihin oo jaasuusiin baa tihiin fulayaad tihiin meesha ka durka bal meeshaad kasoo ridaan aragna markaasaa waxaa la leeyahay sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi muxuu ahaaye ninka mujaahidka ah marba hadduu mujaahid yahay caalim buu sidaa ku noqonahayaayo jihaadkaaba cilmi aba saas daraadeed mar haddaad mujaahid tahay wadaadba uma bahdin cilmi iyo caalimba uma baahnin waxyaalaha haraa'ibta ah bay ka mid tahay inxiraafaan caadi ahayn waa inxiraafaan caadi ahayn jihaadaan culimo wadin iyo axkaamaan culimo qaadanaynin iyo nawaasil ayna culimo ka fatwoonaynin waa fasaad xataa haddii waktiyada qaarkood la yaro mahadiyo waxa ka soo socdaan sahlanayn saas maana ninka galahayee ku dhiiranna isagoon aqoonteedii iyo ehliyadeedii lahayn waa ahlu naar ka ku taageerhaye ku garab taagane fataawida siinhaye wadla waad quman tahayna halis buu ku jira isaga وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحري من ولي روحي لو ديغو القضاء قضاها لو ديغو غرسورك روحي كعنت لو غليو وحيلك لو ديغو فقد ذبح حقيقه ولا جورعي biayri sikiinin mindi la-aan baa la gowracay isagoon mindi loo isticmaalin baa la gowracay ninkaa isaga oo waxaa wariye axmedu axmed baa wariyey walarbacatu iyo afartii baa wariyey wasaxaxa waxaa saxiixiyey ibnu khusaymata wabnu xibbaana kadalika xaakim baa saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay tirmidi baqawi sheekh albani ibnu munaqin iyaguna way taxsiininayaan xadiid xadiidku waa xadiid sugan waay wuxuuna kutusayaa oo laga faa'iidaysanayaa khatarta ay leedahay xilka garsoorka qabashadiisu maxaa laga wadaa faqad dubixa bikayri sikiin waxaa laga wadaa haddii mindi inta lagu qaato lagu gowraco nafta waa lagaaga raaxayo si fudud baa lagu dilay laakiin mindi la-aan baa lagu gowracaya haddii la yidhaah soomaada silxin ya ruuxaasi silic buu ku dhintay waay silic buu ku dhintay leanno baabkuu galay iyo wuxuu ka hadlayaan sahlanayn markaad dadka dhiiggooda kale xukumayso furuujtii xukumayso dimaadii xukumayso acraadii xukumayso xoolihii xukumayso waa meel halis waa meel halis xaqaa'iq iyo yaqiin ma haysid meesha dunuun iyo ijtihaadaad iyo waxbay u badantay inay lugtu kula fakataa badan marka inaad khaldantaa badan inaadan garsoorin baa badan in shaydaan iyo naf ku jiitaan baa badan hadday ku jitaanna maxaa dhacaya hadda waa naar qarka wa sooma marka adigoo silic u dhintay oo kale un ka soo qaad sidaas khatarta ay leedahay marka xadiisku tilmaamaya wa canhu radi allahu canhu waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi canhu abi hureyra wey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay aslam rasuulku wuxuu yidhi inakum idinku dadow sataxrisuuna waa dadaali doontaan cala alimaarati ah, jagada iyo mas-uuliyaddii xilkaad ku dadaali doontaan ah, dadaalan caadi ahayn sidaan xil u qaban lahayd imaaradaa waxaa soo gelaya alimaaratu alkubraa waalimaaratu asuqraa midda weyn oo madaxnimada sare ah maala madaxweynaha muxuu ahaay jagooyinka sare alimaara alkubraa baa la yidhahda alimaara asuqraana waxaa la yidhaahdaa mas-uuliyaadka hoose ilaa ugu hooseysa laga gaado imaara la yidhahda kulligooda imaaro man saddex askari haddii lagu yidhahdo kaabo u noqo amiir baas alal baad ku dadaali doontaan oo waa dabiicada bini aadamka sideedaba inuu kursi iska jeclaado kursi iska jeclaado waaba meesha waxay yidhahdaan culimadu shahwada ibni aadamka shahawaadka uu leeyahay shahwatu tacaamka iyo shahwatu sharaabka iyo shahwatu nikaaxa iyo muxuu ahaaye shahawaadkiisa shahwada ugu khatarsan waa shahwat lmulki baa la yidhahda shahwada madaxnimada iyo inaad jago ku fadhiisato oo xoogaa dadku aad ka yara faramarto oo kelimadaadu socoto shahwada ugu khatarsan marka waad ku dadaali doontaan dabeicadda bini aadamkaasaa iskaasatasatakuunu waxay noqon doontaa buu nebigu sal lay aslam imaaradu nadaamatan qoomamo yowma alqiyaama hadda waad ku dadaalaysaan laakiin qiyaamo markaa tagtaan fartaad dhexda ka qaniini doontaanoo waad qoomaman doontaan fa nicmat waxaa nicmo lahaatay almurdicatu midda nuujisada ah midda nuujisada ahee naaska idin siinaysa eed naaskeeda nuugaysaan baa nicmo lahaasood markaa jeceshiin way macna wa bi'sat baas bay lahaatay alfaatimatu goysada naaska goysayna baas bay lahaatay ama waxaad tidhahdaa fa nicmat nicmay lahaatay umaaradii almurdicatu baan ka wadaa nuujisada waa markay idin nuujinaysay wa bi'sat baas bay lahaatay umaaradii alfaatimatu baan ka wadaa yani almaqsuusu bidami waay dembiga waxaan ku khaas yeelayaa alfaatimatu goysada naaska idinka goynaysa adiga warka waxa waay markay ku nuujinayso naaskeeda aada nuugaysana waa jeceshahay oo muxuu ahaayey nicmo iyo barwaaqa iyo laakiin markay naaskii kaa goyso baas iyo balaayaad u tigi kaanna sidii hooyo ku nuujinayso kale waay ood naaskeeda jaqayso goormay ku kunuujinaysaa waa intaad ku fadhido kursiga goormay kaa godo naaska kaa goysay waa markaad ama ka dhimato ama si kale aada uga dagto naaskiibay kaa goysay macnaha markaasay baatile rawa albukhaari baa wariyey sidaasay culimmadu ku fasirayaan nicmadana waxaa laga wadaa bile nicmatu lmurdicatu waxaa laga wadaa leanna inta aad jagada haysood mas-uuliyadda ku fadhido waxaad ku haysataa jaah waxaad ku haysataa xoolo xoogaa waxaad ku haysataa kelimadaadoo soconaysa amar baad bixinaysaa ladaad kaleeto iyo shahawaad kalaad ku haysataa oo xisi iyo wahmi intaba isugu jira ayaad ku haysataa laakiin markay ku goyso oo aad dhimato ama aad ka tagto markaasi waxaad qaadaysaa qoomamo waxaad qaadaysaa tabiicaadkii wixii ka dhashay ee samaysay wixii ka dhashay baa ku daba yaalla aakhare markaad tagto waxaa ku daba yaalla mas uuliyaddii oo dhan baa ku hortaalo lagu weydiinaya marka markay ku goyso baasbay lahaatay macnahaasaa laga wadaa xadiika waxaa laga faaiidaysanaya taxdiira waxaa ku jira iyo digniin aad u adag oo looga digayo dadka inay qadaaga iyo xilka qabsaan ama mas-uuliyaadkaba ay qabtaan baa looga digaya isaga fogaada wey macna hana ku dadaali ruuxa wuxuun ka keeni kara tabicaadkeeda iyo dhibkeedana ka badbaadi kara waa hal ruux waa hal ruux waa waa ruuxee waa ruuxa markuu qaadayana xaqeeda ku qaada inta uu hayana cadaaladdii iyo waajibkeedii mariya markuu qaadayeyna xaq buu ku qaaday oo ma boobin oo ma dhicin oo khayaano kuma qaadin ummaddiibaa u garatay xaqeediibuu ku qaaday intuu hayeyna cadaalad iyo xun waajibaadkeedii iyo xilkeedii uu guto ku mashquulsanaa ruuxaasi keliya ruuxa badbaadayo xadiiska nabiga sal lay slam xadiidu canf bin malikin ayaa nebigu wuxu uhi sal lay slam awaluha malaama wa haaniiha nadaama wa haaliuha cadaabu yowmi alqiyaamati ila man cadal ah, bilowgeedu waa eed bilowgeedu waa eed lan ruux maxaa la yidhi xil qaaday eh, eed qaad waay bilowgeedu waa eed in lagu eedeeyo waxaad kari karta iyo waxaadan kari karin waad eedaysanta nin madaxoo ammaanan inaad hesho waa adagta sooma bilowgeedu marka waa eed waxaa labeeya waa qoomamo oo nin kursi qabtayoo markuu ka degay hadduu caqli leeyahy aan qoomamoonin lama hayo farta dhexda aan ka saray ilahu maxaa kuu geeya adhe teeda saddexaadna waa cadaabka maalinta qiyaamada ilaa ruuxii cadaalad sameeye muhu nabi sal ly slam ruuxii cadaalad sameey laakiin inta kale adduunya aakhara waa kadadiy dhib waayo macna waxaa meesha ka muuqata marka ilaa man cadala markay noqonayso nicmat almurdicatu wa bisat alfaatima oo imaarada iyo mas-uuliyaddu ay caayan tahay oo laga digayo iska jira laleeyahay waa markii aad cadaalad aadan samaynayn hadda cadaalad samayn kara waa adagta isla macnaha waxaa ku tusay xadiidka abu dar fi saxiix muslim waxaan ku idhi i haddana abu dar rasuulkii waxaan ku ihi ya rasuul allah alaa tastacmilunii rasuul ilahi maad shaga ii dhiibtay maad xil ii dhiibtay oo camal ii dhiibtay acmaasha badanayd qaybinaysaa markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay waslam inaka daciifun abu darow nin daciifaa tahay daciif jirka lagama wade jismiga lagama wado laakiin daciif baa tahayoo mas-uuliyad ma qaadi kartid waay dad waxaa jira sifaadkii ay mas-uuliyadda ku qaadi lahayd aan lahayn reerkiisa iyo ilmihiisa xataa mas-uuliyaddoodii baa dayacan markaasuu tii weynayd laacahya soo daciif maa daciif war agoon haddaa labama kala saari kartide tabartaada intaad garato aayar iska xambaalo ah, aba isagoo kale saari karin meesha uu korasifuulahaya waa kaa waa haadaa geedka ka dhookaysanoo kale marka nebigu wuxuu ku uri sal lay sl abuu darow daciif baa tahay xilkan ma qaadi karti wa wainaha amaanatun waana amaano arrin laysaga daba imaan doono wa wainaha yowma alqiyaamati khizyun wa wanadaamun ur sal maalinta qiyaamadana waa fadeexo iyo qoomamo wey ila man akhadaha bixaqiha wa waadda aladii calayhi fiiha buu nabi sal l sl ilaa ruu xaqeeda ku qaaday markuu qaadayay intuu hayeyna xaqeedii gutay mooye xadiiska marka meesha inoogu qoran axaadiistaasaa qaydayso marka laga digahayo waa markuusan ruuxu ehel u ahayn markuu qabtana uusan cadaaladii iyo mas uuliyaddii sida ahayd u gudanaynin markaasi wey marka laga digayo iska jira laleeyahy ama ruuxu markuu xaqeeda ku qaado cadaaladna ku guto markaa jannuu ku tagaya xadiiskii aan soo marnay oo soo sheegnay siduu kutusay macna ayib saas daraadeed baa khatarta ay leedahay khatarta ay leedahay darteed baa culimo culimmada waaweyn ka mida way ka baqi jireen rag baa xataa inta la yidhaahdo xilka ugu sarreeye qaadiga ugu sarreeye waddanka qabo culimadii ka mid a ah. yuu diidi jiray markaasa inta lasoo qabto waa la xidhi jiray maxaa loo xidhaya wax xilka qabaa lagu xidhahayaa ya marka ninkaasi xilkas waay xilkas waa ninkaas laakiin ninka ku dagaalamaya ee dhiig u daadinaya ee wax u kharbudahaya inuu jaga fuulo sidiisaba xilkas ah waana ka nebigu uri sal ly wasalam xilka uma dhiibno nin weydiistay beesh lanna xilkiibuusan fahamsanaynba xilka nin fahansan kuma degdego mana raadsado isagaa lala soo doontaa marka lala soo doontana wuu cararaa rag ka mida salafkii ayaa xataa dhulkuu joogay oo ku dhashay oo ku koray bu wuxuu uga cararo uga hijrooday xil baa lagu dhiibhaya waa cararo waa fakaday wax ka cararaysa maxaad ka qaxaysaa macadowda dagaalaad soo gashay maya waxa weye xil baa lagu dhiibi baa layidhi waa khatar soomaali duruusta maanta inay fahamtay u kooda ugu yariyo kooda ugu weyn ilaa man raxima rabbuka jaga iyo kursi inuu ku fadhiisto rala walaaduu kaali kala saar waaye kulligii kuraas idinma heli karno kulli kuraas laydinma wada heli karo sooma marka waxaan wax sahlan meehee waana waxa oo burburiye khatarteeday leedahayna waynu aragnee faraha laga qaado faraha laga qaado baashan la eryahayo aakharana macno weyn ma leh adduunkana macno weyn ma leh haddaad badbaadood lafahaaga la badbaado khayr iyo barag laakiin orodkan aynu ku ordaynaa xilkiiyo mas-uuliyaddaynaan fahamsanayn sharaf baan u haysanaa inay takliif tahayna waa inaga maqan radi allahu canhu anahu isagu samica wuxuu maqlay rasuulalahi sal lay wasalam oo yaquulu leh idaa goortii xakama uu xukumo alxaakimu ninka garsoorihii ayb yani markuu xukumi rabo waay oo fajtahada uu dadaalo markuu xukumi rabo oo uu dadaalkii la yimaado uu bixiyo wey maana leanno eh, ijtihaadkaa ka horeeya xukumka saas daraaddeed idaa xakama ja hadduu xukumaba de ijtihaad ma laabno sooma idaa xakama ay araada alxukma waay hadduu xukumi rabo oo fajtahada uu dadaalo oo markaa uu xukumkii gaadho uma kadibna asaaba uu asiibo xaqii uu asiibo oo xukumkii uu gaadhay yaa xaqii asiibay falahu waxaa u sugnaaday ajraani laba ajir baa usugnaaday laba ajir buu leeyahy ajir wuxuu ku yeelanayaa dadaalkuu bixiyey iyo ijtihaadkii ajirka labaadna wuxuu ku yeelanayaa isaabat lxaq xaqii buu asiibay ayb waidaa goortii xakama uu xukumayo oo fajtahada uu dadaalo dadaal intuu bixiyo uu xukumo uu garsi gooyo uma kadibna akhta'a uu gafo oo isagoon ku talagelin bay la gala martay sidii saxda ahayd isaga laakiin intii dadaala waa qaatay falahu waxaa u sugnaaday ajrun hal ajir buu leeyahy muxuu ajirka ku yeeshay ma khaladka u galay maya khalad ajir laguma hele ajirka wuxuu ku yeeshay ijtihaadkii dadaalkuu bixiyey waa dadaalay baadhistii loo baahnaa dhegeysigii loo baahnaa dadaalkii loo baahnaa waa bixiyey dadaalkaa uu bixiyey buu ajir ku helay khaigii uu gafayna khaaaasi ajir laguma helo laakiin dembi ka soo gaari maayo maxaa yeelay laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'naa alla wuxuu yidhi waa yahay waa idinka yeelay marka khaiisiina waa macfi dadaalkiisiina waa majuur muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray xadiidkaasi waxaa laga faa'idaystaa xaqu inuu mid yahay oo uusan laba ahaynoo tacabudin wa hada huwa sawaab waana madhabu ljamaahiir yacni laba nin markay ijtihaadaan ijtihaadkooduna isgarab maro hal nin baa musiib ah midka kale waa mukhti qolyaha waxay yidhaahdeen ijtihaadka sidiisaba markii la ijtihaado nin walba meesha ijtihaadkiisu la maray baa xaq oo sawaab ah sidaas daraaddeed kullu mujtahidin musiib meesha ka keeneen waa masaa-isha farciga ah khaasatan ijtihaadiga ah ee yasuuqu fiiha alijtihaad marka laga hadlayo waxay leeyihiin mid walba waa musiib hal masalo midna wuxuu yidhi hilibka geeli weysada waa jabiyaa midna wuxuu yidhi ma jabiyo waxay leeyihiin keen sida yidhina waa sax keen yidhina waa sax war sidaas ma suroobi karto xaq labaa ma jiro xaq waa mid midkood baa saxsan ka kalena waa mukhti sooma sidaasuu xadiisku tusaya xagga ajirka iyo hawaabka laakiin midkood baa saxsan fa asaaba ka kalena fa akhtaa marka saas w alxaqu laa yatacadad walaysa kullu mujtahidin musiiban wainamaa axaduhumaa musiibun walaakharu mukhti saasaa sawaab saxiibkasaas wey macnaha masale muranka jiro muctasiladaana inta badan ra'yiga kulla mujtahid musiibkaa qabta ayib waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya oo culimada qaarkood ay leeyihiin marka laga hadlayo mujtahidka hadduu gafa xataa ijtihaadkiisa ashir ajir ku helaya waxay leeyihiin ida kaana ahlan lilijtihaad hadduu yahay ruuxii ehelka u ahaa ee munaasibka ku ahaa inuu ijtihaado laakiin hadduusan ehelba u ahayn inuu ijtihaado oo uu markaa iska qasbado oo intuu dadaalo markaasi uu xugun gaadho markaasi waa kaan soo tilmaanayo fii kulli alaxwaal waa mukhti waana aasim waana hayru macduur xagee kutusaya xadiidkii waxaynu ku soo marnay alqudaatu alaaa soo ma alqudaatu alaa wuxuu kutusayaa ruuxa jahli wax ku xukumaayo sidiisaba waa ahlunaar ma gelayo marka xadiiska ah ida ijtahada alxaakimu faasaaba falahu ajraan waida ijtahada faakطaa falahu ajrun ma gelayo jaahilka aan ehelka u ahay inuu ijtihaado saas man ruuxana waa inuu yahay ruux ehlu ah ahliyada ijtihaadkay culimmada ku yani shuruudo u dhigayaano quyuud u dhigayaano qaarkood ku xeel dheeraanayaanoo qaarkood fogeynayaanoo qaarkood waxoogaa soo dhaweynayaanoo taasi waa masalo beesheeda loo raadinayo laakiin ilaa xaddi maa ruuxu markuu ijtihaadayo waa inuu ehelu yahay inuu ijtihaado saas macana dimaa baan ku ijtihaadiyo dhiig baan ku ijtihaadiyo xoolaan ku ijtihaadiyo axkaam baan qaadanoo go-aan baan qaadan ehelna uma yahay jaahil baan ahay haddana muxuu ahaayey waxaan odhanayaa muxuu ahaayey ajir baan leeyahay haddaan khadaa xataa maya xataa haddaad asiibtaadan ajir lahayn xataa haddaad asiibto aafin baad aa sidaasay culimadu qabaan xadiikaa horaana kutusay man wacan abi bakrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasul lahi sal lay wasalam saas daraaddeed a'immadii sunnada iyo culimmadii sunnada madaahibta kala gedisan axkaamta kala gedisan ilaa cahdigii saxaabada ilaa yowmina hada masaaijta masaa-isha farciga loo yaqaano ama masaa'il ijtihaadiya la yidhahda ra'yigooda ku kala gedisan yahay ninkii saxmayna laba ajir buu leeyahy ninkii ijtihaadku la khaldamayna hal ajir buu leeyahy culimmada muslimiinta ee sidaa martay ama mucaasiriinta ha noqdo mutaakhiriinta ha noqdo mutaqadimiintii salafkii ha noqdeen sidaasaa la mariyaa lama caayo lama aflagaadeeyo lama jarxiyo sooma lama jarxiyo marba hadday ehelna u yihiin ijtihaadaanna meelna xukunka ku dhuftaan adiga hadduusan laga xoog badanya kaa xooga baan raac laakiin caalimka ha caayo haflagaadanyi culimadu waxa u geysan ha bacnini saas man yani waa laba madhabo qolana sheekoodu wuxuu yidhaahday taqliidiyaan oo sheekooda wuxuu yidhahda baba xaq u ah shaafici baa yidhi bay taagan yihin warta aaya qur-aanaa khilaafsay shaafici baa yidhi war xadiis baa khilaafay shaafici baa yidhi adugu shaafici baad ka cilmi badan shaafici hadalkiisii iyo ijtihaadkiisiibaa wuxuu u noqday sharci daliil iyo nasoo kale u noqday kuwaasi waa qullaad waaye waa kuwa xadgudbay qolo kaleeta iyaguna xagga kale ka soo jeedo ninka caalimka aba hadday ku helaan mas'ale uu ku gafay waxba u hambayn maayaan ilaa meesha ugu dambaysay la tagaay mujrim ibnu mujrimu ahaabay leeyihi meel waxay la tagaan cadham cirdigiisay gelayaan oo laftiis oo diintiisay gelayaan qoladaasina waa munxarifiin madhabkii khawaarijtay ka agdhow madhabka wasadka waxa weeye ninka caalimka ehelka waa ah inuu ijtihaado hadduu ijtihaado laba goroba waa macduur hadduu asiibana ajir buu leeyahay hadduu khata'ana ajir buu leeyahay wuxuu ku khata'ayna waa laga tagaa wuxuu ku saxsan yahayna waa laga qaataa laakiin laba goroba waa ammaanan yahay hada huwa almadhab saxiix waana madhab ahli sunna waljamaca salafan wa khalafan ariiqaas labada ariiqe kalena waa gara marsan yahay ayb sal lla waslam ala nabiyina mxamedi wala ali sabi wslm